alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu asaalixiin lilimaami nawowi raximah llah waxaynu joognay baabka ku saabsan baabu alyaqiin waltawakul ayaynu waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo siddeetanaad baabkana xadiidka saddexaad ah athaalisu can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ayda waxaa bukhaari ka soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas ilaahay raalli ha ka noqdo isagiyo aabbihiibe cabdullaahi iyo aabbihiiba allah raalli ha ka noqdee aydan noqoshaynu ku noqonnaye oo xadiiskii hore ah ee kan ka horreeya ibnu cabbaas laga warinayey qaala wuxuu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil hadalkaas la yidhaahdo xasbuna allaahu kaafigayagu waa allaah wa nicma alwakiil kulla tala saartana allah baa u wanaagsan hadalka caynkaas la yidhaahdaa qaalahaa waxaa yidhi maqaaladaa iyo odhaahdaa ibraahiimu ibraahiim baa yidhi sala allahu calayhi wasalam xiina ulqiya fi nnaar wuxuu yidhi goortii dabka lagu riday ee gaaladii ay dabka ku tuureen nebi ibraahim calayhi asalaam markaas ayuu wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wa qaalahaa waxaa yidhi maqaaladaa ama odhaahdaas muxammadun sala allahu alayh wasalam nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam xiina qaaluu goortay yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum ina annaasa dadku qad jamacuu lakum way soo kiin urursadeena fakhshawhum ka baqa fazaadahum wuxuu u kordhiyey odhaahdaasi iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allaahu kaafiga yagu waa allah allah na kaafinayoo nagu filan wa nicma alwakiil kulla tala saarto ayuu allah u wanaagsan yahay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma isagoo ka soo warinaya cabdullaahi ibni cabbaas qaala inuu yidhi kaana aakhira qowli ibraahiima xiina ulqiya fi nnaari xasbiya allah wa alwakiil kaana wuxuu ahaa aakhira qowli ibraahiima ibraahiim hadalkiisii wixii ugu dembeeyuu ahaa xiina ulqiya fi nnaar goortii dabka lagu tuuray ibraahiim xasbuna allaahu wa nicma alwakiil odhaahdaa la odhanaayo xasbiya allaahu wa nicma alwakiil xasbiya allaahu kaafigaygu waa allaah wa nicma alwakiil kulla tala saartuu allah u wanaagsanaaday marka odhaahda ugu dambayse ibraahim ku hadlay markii dabka lagu tuuraayey waxay ahayd xasbiya allahu wa nicma alwakiil riwaayadii horena waxaynu ku soo aragnay inuu markaa yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil macna ahaan waa isu tegaysaayoo mid baa laga tilmaamayaa macnuhu saa inuu u dhacayo uun midna waa lafdigu ku dhawaaqay marka maadaama uu isagu keli ahaa ibraahim lafdiga siduu u odhanayay waxay noqonaysaa xasbiya allahu wa nicma alwakiil laakiin maadaamuu ka warramayo xasbuna allah wa nicma alwakiil oo doonaayay nebi maxamed iyo nebi ibraahiimba inuu ku kulmiyo hadalka inay labaduba yidhaahdeen ayuu wuxuu ka cabbiray bilmacnaa buu ku cabbiro wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil macnahan waa isla tegaysa lafdiga uu yidhi ibraahim waa kan dambe kan kalena waa bilmacnaa ayuu noqonaya waxaa laga qaadanayaa odhaahdan inay tahay odhaah markaa muhima inay too fiican waxaa la yaqaanaa shayga musnadu ilayhiga ee xukunka loo tiiriyo ee mubtadaha ama faacilka waxa la midkaa noqonaya inuu mufrad noqdo baa la yaqaane haddana xasbuna allahu wa nicma alwakiiloo isla socotaa laga khabrayaa oo mubtade laga dhigay hadday markaa tahay laba jumlo isku cadfan oo mid weliba jumlo gaarkeeda mufiid u ah ay tahay sidee looga khabrayaa iyadu mubtade u noqotay muraadku wuxuu u dhacayaa maquulka ama odhaahdaa la yidhi ayaa markaa laga khabrayaa oo dee kelmadna waaba ta laga cabbiro saynu soo aragnay yacni markaa kalaamka mufiidka marka biictibaar marka laga eegaayo maquulka ama kelmadda ama odhaahda ama kalaamka kaa doontaba ka cabbiro hadalka caynkaas ah marka bilmacnaa wuxuu noqonayaa macno mufrad inay u dhacayso oo shay keliya marka ay noqonayso oo hadda jumlanimada iyo aanad eegayn jumalnimada ee aad eegayso hadal la yidhi inuu yahay maquulkaasi ama kelmaddaasi ama kalaamkaasi hee qaalahaa ibraahiim ibraahiim baa yidhi almaquula ama almaqaala waa saas weyi halkan lafteeda waa ka muuqataayo kaanada khabarkeedii waxaa laga dhigay aakhira waata la nasbiyey isimkii kaana mee waa maqaaladan weeye ama waxa weeye waa hadalkan kalaamkan weeye ictibaarkaasu markaa yacni markaa looga khabraya waxaa laga qaadanayaa kelmaddan inay tahay kalima cadiima kelmad weyn inay tahay wakhtiga shadaa'iddana in la yidhaahdo inay tahay ayaa laga qaadanaya adkaaraha laftoodana waxaa soo aroortay xadiiskii abidardaa in waxa weeye wakhtiga subxii iyo galabtiiba in la yidhaahdo xasbiya allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkaltu yacni markaa sidaas in la akhriyo ta soo aroortay toddoba goor wakhtiga shadaa'iddana xasbuna allah wa nicma alwakiil baa la yidhaahdaa lafdiga ifraadka inaad u tidhaahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil aad tidhaahdo damiirka markaa adiga ku sheegaya inaad ka cabirto mufradnimo kelinimo ka cabirto iyo inaad jamacnimo ka cabirto jamac haddii loo odhanaayo in jamacnimada loo yidhaahdaa fiican shiddaduna aynay ahayn wax qof ku kooban marka xasbuna allah wa nicma alwakiil wakhtiyada shadaa'idda waa la yidhaahdaa ilaahayna waxa weeye nebi ibraahiim markii uu sidaa yidhi yacni shiddadii iyo dhibaatadii waa ka saaray wakadalika nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii markay yidhaahdeen xasbuna allah wa nicma alwakiil shiddadii iyo beladii yacni lagu bajinayey ilaahay waa ka badbaadi marka waxaa laga qaadanaya waqtiyada shadaa'idda in la isticmaalo oo marka waxa weeye yaqiin iyo iimaan iyo ikhlaas lagu yidhaahdo hadallada caynkaasa lagu yidhaahdo xasbuna allah wa nicma alwakiil in la yidhaahdo allahna la tala saartaa laga qaadanaya baabkeennu maadaamuu ahaa alyaqiin waaltawakkul dee yaqiintii iyo tawakulkii waa marka ku sugan yaho markaa tidhi waxa weeye xasbiya allah wanicma alwakiil in allah la tala saaranayo waa ku jirtaa sida loo odhanayana yaqiin in lagu yidhaahdaa la doonayaayo qofku isagoo shakisan oo werwarsanoo dee waxba markaa kollay dhibaatadan cidi ka anfici mayso aan is odhan ee yaqiinsan shiddada iyo kurbada iyo dhibaatada in allah ka qaadaayo oo yaqiintaasina ay ku sugan tahay waa inuu yidhaahdaa macna ahaan saasay u dhacaysa waxay yidhaahdaan dadka qaarkood ibraahim markii dabka lagu tuuraayey ilaahay ma baryin sufyada qaar baa siaa yidhi oo waxay yidhaaheen jibriil baa u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi wax dana may leedahay markaasuu amaa ilayka falaa adiga miya waa siday sheegayaan adiga xaggaaga miyaa maya wax dana adiga kuuma lihin waxaan kaa doonayaa ma jiro haddaa ilaahay maxaad u weydiisan weyday dan yacnii cilmuhu bixaali yacni markaa inuu xaalkayga og yahay iga deeqayo igaga filan inaan wax su'aasho bimacnaa ilaahayna ma baryin ku lahaa warka noocaasi waa waraan sugnayn asarka saa lagu soo warinayo xadiis marfuuca maahee ma sugna waxa weeye waa mid markaa waxa weye asal aan lahayn weyi laa asla lahu wax asala ma leh wax asala ma leh culammadu waxay u isticmaalaan haaliban sanadba ma leh sida haalibkaa macnahaasay u isticmaalaan isticmaal kalaan badnayn waa jiraayo inay u isticmaalaan asal saxiixa ma leh marmar bay taana u isticmaalaan laakiin isticmaalka hore aqlab ah oo tiro badan maadaama nebi ibraahim uu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil ama xasbiya allahu wa nicma alwakiil sidaa uu yidhi allah waa baryey waayo dee ilaahay baa ikaafinaya kula tala saartana allah baa ku filan allah baa u wanaagsan kula tala saarto macna ahaan waxay u dhacaysaa baryay u dhacaysa oo ilaahay sharkooda iga kaafi yaa yacni markaa macno ahaan saasay u dhacaysa oo ducadu marna waxay noqotaa mid ducannimada ku cada oo sariix ah marna waxay noqotaa ducannimada mid waxaweeye macno talwiix ah oo markaa waxaweeye sarbeeb iyo markaa waxaweeye tilmaani ay ku jirto laakiin ducanimadii aan sariixa ku ahayn labada noocba ducaday soo geliyaan labada noocba ducada ayay soo geliyaan nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray uuna sidaa yidhi allah sharkoodii waa ka kaafiyey qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim allah wuxuu idhi waxaanu idhi dabow waxaad noqotaa qabow iyo mid ibraahiim nabadgelinaya noqo ayuu allah dabkii ku yidhi dabkii wuxuu u noqday mid waxaweeye qabow aan waxba yeelayn qabowgaasina qabow dhibaya aan ahayn ixtiraas baa ku suganoo wa salaaman calaa ibraahiim culammadu waxay yidhaahdeen haddii lagu dayn lahaa kuunii bardan waxay noqon kari qabow dhibaataynaya ama dilaya ya qabow dilaya ama dhibaataynaya ayaa dabku markaa noqon kari lahaa marka si aanu u noqon qabow waxyeelaya ayaa waxa la raaciyey wasalaaman calaa ibraahiim sidiiba waxay noqotay inuu dabkii iska dhex fadhiyo oo dabkiina ololun kororsanayo ibraahimna wax alle wax gaadhaya aanu jirin yagiina halkaa ay ka daawanayaan ya oo halkaa iskaga cibaadaysanayo iskaga jiro dabkiina wa'daa qurayo gees walba ka xigo waa shay marka waxa hadday wax ku qaadan lahaayeen dee mucjiso oo yacni markaa wax lagu markaa garto ayuu markaa ahaa laakiin waxay ku qaateen ma jirto waxay ku qaateen ma jirto oo cidi haddii waxa weeye dee ay lumaan oo aan hidaayo loo qorin wax kasta iyo aayad kasta iyo mucjiso kastoo la tusaa wax allo waxay ka beddelaysaa ma jirto wax alle waxay ka beddelaysaa ma jirto waxay dadka qaarkood yidhaahdeen dabka adduunyada ku yaalloo dhan ayaa wuxuu wada noqday qabow ama maalin bay yidhahdeen mise saddex maalmood ayaan dabka waxba lagu karsan marka fil ardi kulliha dhulkoo dhan macnaha caynkaasi laakiin saxiix maaha walow culammada qaarkood haba sheegaanbe saxiix ma aha waayo dabkan lagu yidhi qabow noqo wuxuu ahaa markaa dab oo dhan ma ahayn dab gaara buu ahaa nakira maqsuuda layahay yaa qulnaa yaa naaru yaa naaran lama odhan ya yacni markaa dab oo dhanna lalama hadlin nakira maqsuuda a baa la yidhahdaa yaa rajulu iyo yaa rajulan farqa u dhaxeeya midna waa nakira ghayru maqsuuda midna waa nakira maqsuuda yaa rajulu waa ninkanow ya waa nin mucayan ah maaha nin oo dhan maaha yaa rajulu marka la yidhahdo ninkii indhaha wuxuu maqlay nin meesha ka hadlaya markaasuu yaa rajulu war ninkanow khud biyadii gacantayda qabo nin mucayanaa lala hadlaya saas aawadeed baa macaarifta lagu daray nakirada maqsuudada ah ina almacaarifa sabcatun fiiha kamul sahulna waa yidhaahdaane ana saalixun da malfatabnii yaa rajul macaariftu waa toddoba ka lagu toddobaynaya waa nakirada maqsuudada ee yaa rajulu ah waa nin mucayana lala hadlayaa marka yaa naaruna waa sidaas dabkan khaaska ah ee mucayanka ibraahim lagu gubaayo ayuu khitaabku ku dhacaye dab oo dhan fi ardi kulliha kuma dhacay ya saas yadaa weeye xadiiska labiyo siddeetanaad baabkana waa xadiiska afraad weeyaane alraabicu can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh wasalama qaal yadkhulu ljannata aqwaamun af'idatuhum milu af'idati atayib nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya aqwaamun rag baa gelaya raggaasoo af'idatuhum qalbiyadoodu milu af'idati atayib qalbiyada shimbiraha ay la mid tahay yacnii waxay kala mid tahay xagga riqadii iyo markaa jilaacay kala mid tahay tawakulkay kala mid tahay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey qiila waxaa layihi macnaahu macnihiisu waxa weeye mutawakiluuna allah bay tala saaranayaan wa qiila waxaa layihi quluubuhum qalbiyadoodu raqiiqatun waa jilicsan tahay waa qalbiyo jilicsan oo qalbi jileec baa ku sugan labada macnoba in loo kulmiyo labaduba marka ay ku sugan yihiin ayaa markaa lagu xambaari karaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam rag jannada gelaya inay jiraan qowm asal ahaan waxaa la yidhahdaa ragga ayaa la yidhaahdaa laakiin takhliib ahaan dumarkana in la soo geliyo waa dhacdaayoo tabac ahaan isaga soo galaan qawmu nuux iyo qawmu caad iyo qawmu samuud dee dumarkiina waa ku jiraan laakiin asaaratan qowm waxaa loo isticmaalaa ragga ayaa loo isticmaalaa hmm. laa adri walastu ikhaalu adri a qawmun aalu xisnin am nisaa'u marka muqaabil waxaa isu ah iyo nisaa laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun marka nisaa iyo dumar iyo marka waxa weeye qowm baa muqaabil laysaga dhigay marka halkaa waxaad garanaysaa qowmku inuu ka duwan yahay yacni nisaaga taasi waa asaala tan marka yadkhulu jannata jannada waxaa gelaya aqwaamun yacni markaa dad baa gelaya hadda dumarkii taqliiban bay isaga soo gelayaan oo raggaa la haalib yeelo oo rag iyo dumar haddii la kulmiyo sida haalibka lugatulcarab raggaa la haalib yeelaa kuwaasoo qalbiyadoodu ay la mid tahay qalbiyada shimbiraha oo xagga markaa tawakulka ayay kala mid tahay shimbiruhu allah wa tala saartan xadiis danbaa inoo imanaya in sha allahu tacaala aynu ku arkayno ama qalbi jileeca ayay kala mid yihiin oo shimbiruhu waa qalbi jilicsan yihiin saas aawadeed yacni marka wax kastaa oo marka waxa weeye waa saamaynaysaa qalbi jilicooda daraaddeed yacni hadday marka waxa weye sanqadh iyo markaysaga yani wax miisaan la maqlaan markiiba wiiqwiiqda ayay markaa gurayaan marka waa qalbi jilicsan yihiin marka dadkanna waa qalbi jilicsan yihiinoo ilaahay cabsidiisay la ooyayaan ilaahay cabsidiisa ayay la ooyaya iyagoo cibaadaysanaya iyagoo aayaadka ilaahay maqlaya ayay markaa ooyayaan cadaabka ilaahay baqashaday ka baqanayaan bay la ooyayaan marka waa qalbi jilicsan yihiin allahna waa tala saaranayaan baabka waxay ka khusaysaa xagga marka laga eego tawakulka yacni baabka yaqiin iyo tawakul buu ku saabsanaaye tawakulka marka laga eego dee waxa weeye baabkiisaa waa u khusaysa xadiidka saddex iyo siddeetanaad alkhaamisu can jaabirin radia allaahu canhu xadiidka shanaad waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen jaabir ibni cabdillaah jaabir haddii la itlaaqo waxba aan la raacinin wuxuu ku dhacayaa saxaabada jaabir ibni cabdillaahi buu ku dhacayaa jaabir eh, ibni cabdillaahi cid aan ahayn haddii looga jeedo sida jaabir ibnu samura waa la qaydaa laakiin marka la itlaaqo wuxuu ku dhacayaa jaabir ibni cabdillaahi alansaari ayuu ku waxaanu ahaa min almuksiriin ya saynu marar hore soo sheegnay sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar toddobadaa saxaabi mid walba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan ayuu soo wariyey marka toddobadii wuu ka mid yihi waa min almuksiriin can jaabirin radia allaahu canhu anahu gazaa maca anabiyi sala allahu alayh wasalam inuu la dagaal galay oo la duulay nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa dagaal jihaad ah qibala najdin xagga markaa najdi yacni dhulka kore ee markaa najdi meesha korea la najdi iyo tihaamaa jira tihaamadu meesha hoose weeyi najdiguna waa meesha kore weeye sarraysa ayaa najdi la yidhaahdaa dhulka sare marka markaysaga meesha ah ee sarraysa ayaa la yidhaahdaa marka meel kastoo sarraysa carabtu najdi bay yidhahdaan saas aawadee waxay soo naqliyeen afar iyo toban meeloodoo carabtu ay odhan jireen mid walba najdi ku itlaaqi jireen ya najdu ciraaq baa jiro oo najdu yamaamaa jirto oo markaysaa najdu yaman baa jirto oo najdiye badan baa jira ilaa afar iyo toban bay gaadhsiiyeen inta bilaadulcarab ay najdiya sheegeen qibala najdin xagga najdi yani dhulka oogadee sare xaggeeda ayuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ula duulay oo jihaad ula baxay falammaa qafala markuu soo noqday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay soo noqday qafala waa soo noqday qafala macahu jaabirna waa la soo noqday jaabirna waa la soo noqday fa adrakathum waxaa haleeshay oo soo gaadhay alqaa'ilatu ay waqtulqaa'ilati wakhtigii qayluulada wakhtigii gadiidka la yaro nasan jiray oo marka waxa weeye ay tahay gadiidkii ama duhurkii ay tahay in waxa weeye la yaro nasto oo waxa weeye markaa la yaro jiifsado ayaa qayluulayl la yidhaahdaa waa qabla duhri iyo waa bacda duhri labada mid walba waa la yidhi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waqtulqaa'ila wuxuu noqonayaa qabla duhri bacdina waxay yidhahdeen wuxuu noqonayaa bacda duhri taasi waxa weeyaan waa ikhtilaaf culamada dhexdooda calaa kulli xaal waa waqtigaa gadiidkii nasashada la nasto ayaa la yidhahdaa qayluulaa marka la tilmaamayo shardi maaha horda inay weheliso waa istiraaxatun fii nisfi nahaar wa in lam yakun macahaa nowm waa nasashada maalinta bartankeeda la nastaa la yidhaahdaa walow hurdabayeynay weheline ee layskala yara bixiyo taasaa qayluule la yidhahdaa waatii xadiis sanadkiisa uu dacfi ku sugan yahay ku soo arooray qiiluu fa ina ashayaatiina laa taqiilu qayluulaysta wakhtigaa gadiidkii yaro nasto iskala yaro bixiya waayo shayaadiintu wakhtigaa ma qayluulaysato xadiiska sanadkiisa dacfaa ku jira inkastoo sheekh albani uu xoogaa waxu baadhbaadhayey oo markaysaa markaa yani waxyaalo kale uu doonayey inuu ku quweeyo uuna markaa cid uga horraysayna ayna jirin siduu isaguba sheegaayo faadrakathm alqaa'ilatu fii waadin kasiiri alcidaah faadrakathum waxaa soo haleeshay oo soo gaadhay alqaa'ilatu ay waqtulqaa'ilati wakhtigii qayluulada waxay ku soo haleeshay fii waadin tog oo kasiiri alcidaah yacni dhirta qodaxda leh ay ku badan tahay yacni dhir badan leh sheex dhir badan ayay ku soo haleesho ku soo gaadhay qayluulada ku haleeshay wakhtigii qayluulada fa nasala waa degay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wa tafaraqa annaasu dadku waa kala tageen yastadilluuna bishajar xaalay markaa oo u kala hadh tegayaan bishajari dhirta geed wada qaadan la heli maaye yacnii koox waliba dee geed bay qabatay oo markaysaa way kala tageen yacni jeexii baa lagu kala yacni markaa firdhay wa nazala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahayna wuxuu degay taxta samuratin geed markaa waxa weeye yacni markaa qodax leho weyn ayuu hoos degay sida badan wadaadadu waxay dhahaan samuradu quracay ku sheegaan taxta samuratin geed weyn oo quraca ayuu hoos degay oo facallaqa biha wuxuu suday nebigu calayhi salaatu wasalaam geedkii sayfahu seeftiisii ayuu suday nebiga calayhi salaatu wasalaam cidi kulama hadhin cid kuma hadhin geedkiioo cid kaleoo la joogtay oo geedka la hadhsanaysay ma jirin wa nimnaa waanu seexannay buu yidhi nawmatan seexashaannu seexannay fa idaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yadcuuna waaba rasuulkiioo sala allahu calayhi wasalam noo yeedhaaya wa idaa cindahu acraabiyun waaba nebiga agtiisana iyadoo uu ku sugan yahay acraabiyun nin reer miyii ku sugan yahay fa qaala wuxuu uhi inna haada kani ikhtarata calaya sayfii wuxuu iila baxay seeftaydii nebigii oo ma u yimi ninkan gaalkii intuu soo socday socday baa seeftii oo u sudan nebiga calayhi salaatu wasalaam geedka u sudan ayuu intuu qaato galka ka siibay wuxuu seefta iila baxay wa ana naa'imun walxaal ana anigu naa'imun aan hurdo ayuu seefta iila baxay fastayqadtu waan baraarugay wa huwa fii yaddihi salta waxaan baraarugay walxaal huwa seeftu fii yaddihi gacantiisa ay ku sugan tahay saltan xaal markaa galka ay ka baxsan tahay yaa seeftii oo galka ka baxsan iyadoo uu gacanta ku hayo ayaan baraarugay buuhi fastayqadtu waa baraarugay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan baraarugay wa huwa walxaal huwa seeftu fii yaddihi gacantiisa ay ku sugan tahay waxay gacantiisa ku sugnayd saltan iyo sultan labada mid walba waa loo dabdiyaa saadka la kordhigo ama la gode xaalay markaa tahay mid galkii ka mudhuxsan oo markaa seeftu ay galka ka baxsantay isna gacantii ku hayo halkii la qaban jiray u hayo qaala wuxuu idhi ninka reer miyiga ahi man yamnacuka minii man yamnacuka yaa ii diidayaa minii aniga markaa yaa ii kaa diidaya yacni cidda marka waxa weeye iga kaa celinaysa waayo qultu waxaan idhi nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam allaah bimacnaa allahu yamnacuka minii allah baa iga kaa mancinaya allah baa ii kaa diidaya marka jawaab bay dhacdo waxay noqonaysaa alsu'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey allaahu yamnacuka minii baa macnuhu u dhacaya wa maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacdu man cindakuma qultu waxaan idhi allaahu allah baa iga kaa mancinaya alaasan saddex goor baan idhi allaah yani waxa weye waa tawkiid celcelintu ku celcelinaya hadda lafdi mufrada maaha tan oo yacni markaa xuja uguma sugna qolyaha markaa allah allah allah allah keliya dikri ka dhiganaya ee markaa ku celcelinaya boqolaalka goor daliil uguma jiro waya tani waa jumla mufiida alsu'aalu mucaadun filjawaab bay qaacidadu tahay su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey waxay ka dhigantay inuu ku celcelinayo allahu yamnacuka minii allahu yamnacuka minii allahu yamnacuka minii ya keligeed ma odhane jawaabu su'aal bay dhacday mar hadday jawaabu su'aal dhacday jumlo mufiidaha waxay ku noqotay yacni markaa qadarkii su'aasha ku sugnaa ayaa halkan dhammaystiraya saasuu noqonaya walam yucaaqibuhu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ciqaabin wa jalasa waa fadhiistay waa fadhiistay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyey bukhaari iyo muslim baa labadoo soo wariyey wa jalasada laba weji bay banneeyeen culammaduyo wajalasa waa fadhiistay ninkii acraabigae reermiyiga ahaa wejigaa waa loo fasiraa wejiga labaadna waa lagu banneeyo wajalasa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sara fadhiistay ila markii hore waa jiifay sow maaha hadalkiina wuxuu dhacayaa isagoo nebiguna jiifo ninkiina seeftiioo galku ka mudhuxsan yahay uu la kor taagan yahay ayuu yidhi allah waa tawakul dhammaystiran waa yaqiin uu yaqiinsan yahay in allah markaa ka daafacaya shirkiis muusaa ka daafacayo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sara fadhiista wejiga labaadna waxay tahay ninkii reer miyiga ahaa ayaa markaa fadhiistay markuu arkay waxaweye dee in laga guulaysto markii dambe ayuu markaa waxaa fadhiistay waynu arki doonnaa oo riwaayada kalea sheegaysaa in seefti ka dhacday oo deedna nebigu intuu seefti qaatay inuu yidhi adiga iga kaa celinay eh. ya xadiiska kale aynu ku arkayna wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd qaala jaabirun radia allaahu canhu jaabir waxau idhi eh, kunna maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaanu ahayn rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa ayaanu ahayn oo rasuulka ayaanu wehelinay bidaati riqaac ghaswadii loodhan jiray daatu riqaac ayaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ahayn oo nebiga wehelinay faida idaa ataynaa calaa shajaratin daliila taraknaaha lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam faida idaa ataynaa markaannu nimaadno calaa shajaratin geed aan u nimaadno geedkaasoo daliilatin yacni hadhaca oo hadhkiisu aada u badan yahay yacni hadh badan taraknaaha waa uga tagnaa geedkaas lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baannu uga tagnaa u daynaa fajaaa rajulu nin baa yimi ninkaasoo min almushrikiina mushrikiinta ka mida ninkaas oo mushrikiinta ka mida wa sayfu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam mucallaqun bishajara wuxuu markaa ninkaas yimi walxaal sayfu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay seeftiisuna mucallaqun bishajarati geedka la suday oo ay geedka sudan tahay fakhtaradahu seeftii buu galka kala baxay waa ka siibi fa qaala wuxuu yidhi ninkii reer miyiga ahaa ninkii gaalkaa wuxuu yidhi takhaafunii ay atakhaafunii ma iga baqaysaa waa min baabi xadfi hamsati alistifhaam ma iga baqaysaa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa maya kaa baqi maayo qaala faman yamnacuka minii yaa ii kaa diidaaya yaa ii kaa diidayo iga kaa celinaya qaala wuxuu idhi allaah allah baa ii kaa diidaya oo iga kaa celinaya riwaayadanna bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa fii riwaayati abi bakrin alismaaciiliyi fii saxiixih riwaayada abibakrin ismaaciili uu soo wariyey oo mustakhrajka saxiixiisa uu ku soo wariyey saxiixulbukhaarigu wuxuu ku leeyahay mustakhraj almustakhraj cala saxiixi ayuu leeyihi marka saxiixiisa kaasuu uga jeedaa maadaama marka waxa weeye saxiixulbukhaari istikhraaj loogu samaynayo oo asaaniid kale lagu warinaayo yacni markaa waxa weeye oo bukhaari marka lagula kulmayo yacni markaa sanadka wax ka mida laakiin ariiq kale markaa lagu warinayo waa mustakhraj cala saxiix albukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey sidan buu u soo wariyey fa qaala wuxuu idhi ninkii gaalka ahaa man yamnacuka yaa ii kaa diidaaya muxammadow minii aniga yaa ii kaa diidaya oo iga kaa celinaya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allaah allah baa ii kaa diidaya oo iga kaa mancinaya qaala wuxuu yidhi fasaqata asayfu seeftii baa dhacday min gacantiisii bay ka dhacday faakhada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa qaatay assayfa seeftii buu qaatay fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man yamnacuka minii aniga yaa ii kaa diidaya fa qaala wuxuu yihi kun khayra aakhin war mid qaata kii ugu wanaagsanaan noqo haydilin yacni ya mid qaata kii ugu wanaagsanaan noqo oo bimacnaa haydilin ay badbaadi fa qaala wuxuu yihi tashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ay atashhadu ma qiraysaa waa min baabi xadfi hamsati listifhaam an laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa inaan u jirin ma qiraysaa wa annii rasuuluullah iyo inaan rasuulkii allaah ahay allah kuu soo diray inaan ahay saa ma qiraysaa shahaadataynka ma qiri shahaadataynka ma qiri qaala wuxuuhi laa maya ma walaakinnii ha yeeshee anigu ucaahiduka waa kula ballamayaa anlaa uqaatilaka walaa akuuna maca qawmin yuqaatiluunak waxaan kuu ballanqaadaya anlaa uqaatilaka inaanan kula diriirin oo kula dagaalamin walaa akuuna iyo inaanan noqonin ayaan kugula ballamayaa maca qawmin qole la jirkood inaanan noqon qoladaasoo yuqaatiluunaka kula dagaalamaysa yacnii ballan waxaan kuugu qaadayaa hadda ku rumayn maayee inaanan kula dirin oo dib kuula dagaalamin cid kula dagaalamaysana aanan soo raacinoo macooda aanan noqon saasaan ku ballanqaadayaa buuri fa khallaa sabiilahu nebigu calayhi salaatu wasalaam waddadiisu u banneeyo waa sii daayey fa ataa asxaabahu wuxuu yimi asxaabtiisii ayuu u yimi markuu qoladiisii u yimi wuxuu ku yidhi ji'tukum min cindi khayri annaas waxaan idinka imi dadka kii ugu wanaagsanaa agtiisa ayaan ka imi buu yidhi yani markuu qowmkiisii ku noqday ayuu wuxuu ku yidhi dadka kii ugu wanaagsanaa ee ugu khayrka badnaa xagga akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan yani ugu fiicnaa ayaan marka waxa weeyaan yani khalqan wa khuluqan xagga marka waxa weeye yani abuurka iyo xagga akhlaaqdaba kii dadka ugu wanaagsanaa baan idinka imi oo muxamed ah yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ammaanaya asxaabahuna waxaa loo jeedaa waa kuwiisii marka asxaabtiisa ahaa ninkaas oo waxaweye iyaguna gaalada ahaa waxayna ku ballameen baa la yidhi haddii ay muxamed marka ay helaan markay yani markaa ciidanku dego isagoo dagan hadday helaan inay dilaan saasay isku ballansadeen ninkani markaa waa ka soo hormaray dabadeedna markaa saasaa la kulantay qawluhu qafala hadalkiisa uu yidhi hariibkii buu fasirayaa ku sugnaaye qafala hadalkuu yidhi ay rajaca waa noqday wiy qufuulku waa waalcidaahu cidaahuna ashajaru aladii lahu shawkun waa dhirta qodxanta leh alcidaah waxaa la yidhahdaa dhirta qodxanta leh baa la yidhahdaa geed qodxeedkaa la yidhahdaa alsamuratu bifatxi siini waxay ku sugan tahay siinka kordhigiisa wa dammil miimi iyo miimka godaalkeeda iyo miimka godaalkiisa alshajaratu waa geed min atalxi dhirta waaweyn ka mida alxiga waa dhirta waaweyn wahiya alxigu alcidaamu waa kuwa waaweyn oo min shajari alcidaah dhirta qodaxda le ah. eh, ka mid a dhirta qodaxda le kuwooda waaweyn yacni markaa mid ka mida weeyi markaa samura wuxuu noqonayaa dee marka geedka quracee weyn baa la yidhahdaa aadka u baxay quracuna waa cimri dheer yaalayo waqti badan buu jiraa marka dambe aad buu weynaadaa wakhtarada sayfa seeftii buu siibay ay sallahu waa siibay wahuwa fii yadihi gacantiisaanu ku sugnaa ya seeftu ku sugnay huwad waxay u noqonaysaa seefta saltan iyo sultan ay masluulan yacni markaa iyadoo galka laga bixiyo galka laga siibay wa huwa saltigu bifatxi saadi wuxuu ku sugan yahay saadka kordhigiisa wa dammiha iyo saadka godaalkiisa ayuu ku sugan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waagii hore waa la ilaalin jiray markuu allah soo dejiyey wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinaya oo kaa dhowraya aayadda suuratulmaa'ida ku sugani markay soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iska taga dadow allah baa ilaalinaya intii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam wax gaadha ma lahayn gaadh ilaaliya ma lahayn keligii buu bixi jiray keligii buu geli jiray gurigiisu bawaab ma lahayn gaadh ma lahayn keligii buu markaas soo iman jiray masjidka keligii buu ka soo bixi jiray marka waxa weeye dee meela ay degaan waa taa markaa geed keligii uu seexan jiray cid ilaalinaysaana ayna jirin taasna waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatii bay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaayay ka mid tahay waayo cidi hadday markaa waxa weeye dee been sheegi lahayd dee naftiisa been uma sheegaayo isagoo khatar dareemayo cadowyo fara badan leh yaa dad fara badanna ay ku taamayaan oo doonayaan yacnii inay dilaan sir iyo caadba inuu yidhaahdo waxaweye lay ballanqaaday in la ilaalinayo allah ilaalinayee dadow iska tago cid ilaalisa ayaynay jirin dee hadduu been sheegi lahaa ma naftiisu been u sheegayaa ma dhici karto qof inuu naftiisa been u sheego alraa'idu laa yakdibu ahlahu waa la yidhahdaa ninka sahankii reerkiisa been uma sheego yacnii deegaan iyo barwaaqo aanu soo arkin hadduu dadka kale ku odhan lahaaba miyuu inuu reerkiisa ku yidhaahdo waxaan soo arkay meel waxaweeye laga dhergayo oo barwaaqo ah oo dee waxaweye adhigu barqada fadhiisanayo inuu soo yidhaahdo isagaan sooba arkin dee ma dhacdo marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ilaahayna waa ilaaliyey sidaas aawadeed iyadoo cadow fara badan uu leeyahay cadowgaasina qaarkoodna ay dhowaayeen oo markaa yuhuuddii magaalada madiine ku dhoweydba ay ka mid ahaayeen ya qaarkood munaafiqiina ay ahaayeen oo magaalada madiine la deganaayeen wakhtiyada qaarkoodna ghazawaadka ay raaci jireen ya iyadoo marka waxaweye cadowyo dibadeed uu leeyahay oo si marka kadisa ay u soo geli karaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahay baa ilaalinaya markaasaa cid marka wax yeeshay oo markaysa marka waxaan yani dishay nebiga aynay jirin taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ayay marka ka mid tahay ee faraha badan leh waxaa laga qaadanayaa xadiidkan yaqiin dhammaystiran iyo tawakul dhammaystiran nebigu inuu ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam waayo asbaabta maaddigaa de haddii la eego nin cadowgaaga ah oo adoo iska hurdo seef intuu kula baxay kula dul taagan oo dabeedna markaa ku yidhi yaa ii kaa diidaya oo iga kaa celinaya yaa de waxaynu garan karraa yacni xaaladda noocaasi argagaxa iyo culayska ay leedahay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam ma argagixin allah buu tala saartay waxaanu idhi allah baa iga kaa celinaya yaqiin iyo tawakul baanu sidaa ku yidhi ya ma yaxyaxin ma argagixin ma nixin ya ma gariirin ma baqin yacni waxa weeye isagoo xaaladdiisii ku sugan ya oo aan markaa waxa weye far u dhaqaajin ayuu yidhi allah baa iga kaa celinaya xaqiiqaduna sidii bay noqotay allah allahdii uu yidhi ayaa markaa ninkii seeftu ka dhacday ahlucilmiga qaarkood waxay jibriil baa u yimi oo ka dhirbaaxay laakiin cala kulli xaal yacni waxaa dhici karta iyadoo aan markaa jibriilba u iman haddana waxa weeye markaa in sida kale ilaahay uga riday oo waxa weeye marka isagii laftiisii naxay dabeedna markaa seeftii ka dhacday seeftii ka dhacday waxaa laga qaadanayaa umuuraha ilaahay markaa waxa weeye ilbiriqsi inuu ku beddelayo bal ninkii markaa gaalka ahaa seefta marka waxa weeye ilbidhiqsi ka hor isagaa haystay waan la dul taagnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo galka ka baxsan ya ilbidhiqsi dabadeedna waxay noqotay in seeftii nebigu haysto oo marka waxa weeye ninkii uu farmaran yahay isagu ya maa bayna kamdat alcayni wa intibaahatiha yugayiru allahu min xaalin ilaa xaal isha inta laysku qabanayo haddana la kala qaadayo inta u dhaxaysa ayaa ilaahay umuuraha xaalad ka bedelaa xaalad kale u bedelaa xaalad kale u beddela ninkii wuxuu noqday inuu gacan ku jiro ya inuu gacan ku jiro ayuu noqday baryootan buu xaalkiisa ku soo dhaca kun khayra aakhid war mid qabta kii ugu wanaagsanaa mid seef qaata kii ugu wanaagsanaa noqo haydilin haydilin saasaa xaalkiisu noqday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam tawakulkiisa yaqiintiisu siday u dhammaystirnayd baa xadiiska laga qaadanayaa yaa allah sida ugu kalsoonaa waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaq wanaaggiis iyo ciddii marka waxaweye khalad ka gashay siduu u cafin jiray ninkii isagoo gaal ah isagoo dilkiisa isku dayey ya yacni intaasiba yaday meesha taallo isagaan teella u dhigan ilaahay markuu ka badbaadiyey oo nebigu seeftii qaatay marka weeye markaa ma dilin waxna ma yeelin ma ciqaabin ya xataa dee waxa weeye ciqaab yar xataa kuma samaynayo garaac iyo wax la mida iyo fig in loo xidho iyo wax la mida yacni waxa weeye si aanu waxa ugu noqon yani marka waxa weeye ciqaabo nooc cuquubaa ku sameeya lama odhan way iska cafiye far ma saareen marka akhlaaqda nebigu calayhi salaatu wasalaam siday u wanaagsanayd bay ku tusinaysa haddii dalaa'il kaleoo nubuwadiisa caddaynaysa ayna jirin akhlaaqdiisa mooyaane iyadaaba ku fillaan lahaydoo akhlaaq wanaaggiisaaba caddaynaayo nebinimadiisa caddaynaayo waayo wuxua dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu runta badan ee ugu nadiifsan ee ugu hufan oo akhlaaqdiiyo dabeecadaha xunxunmadi aad iyo aad uga dheer buu ah taasaa markaa nebinimadiisaba caddaynaysa oo ay dadku ku garanayaan inuu nebi ilaahay yahay low lam takun lahu aayaatun mubayinatun lakanat badiihatuhu ta'tiika bilkhabari waata xasaan ibnu haabit uu yidhi markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanay haddii marka calaamaad mucjiso oo nebinimadiisa caddaynaysaa aynay markaa jiri lahaynba yacni markaa muuqaalkiisa keliya kaaga muuqanaya keliya ayaaba markaa warka ku tusi lahaay oo kuu keeni lahaa inuu nebi ilaahay yahay aad ku garan lahay waayo nebi marka horeba yaa sheegta nebi waxaa sheegta oo laba nooc baa sheegta dadka ka ugu akhlaaqda hufan ee ugu akhlaaqda wanaagsan hadduu run sheegayo waa ka ugu runta badan asdaqu saadiqiin ee ugu akhlaaqda wanaagsan hadduu been sheegayo beenbeen u sheeganayo nebinimadana waa dadka ka ugu beenta badan akdabu alkaadibiin wa akhbasu nnaas ama wa sharu nnaasi khuluqan dadkana ka ugu sharka badan marka akhlaaqda dadka ka ugu runta badan iyo dadka ka ugu beenta badani labadaasi ma isku gedmanayaan ma isku qaldamayaan dadka ka ugu akhlaaqda nadiifsan ee akhlaaqdiisu ugu hufan tahay iyo ka ugu akhlaaqda xun ma isku qaldamayaan maya waayo ruux ay gaadhay inuu marka allah ku been abuurto yidhaahdo nebi baan ahay oo allah baa isoo diray oo nebi iga yeelay iyadoo aanu nebi ilaahay aanu ahayn dee waa ruux beentii markaa keenay boqol boqol oo beentu biyaha u tahay wixii kaleo dhan soo dhammeeyey biyaha uu cabbaya aynu uga duwanay marka dee hadduu run sheegayana dee waxa weeye weligiiba dee markaa wax beena lagu qaban maayo nebi ilaahay oo dhaba markuu yahay marka akhlaaqdiisa keliya waxay tahay mid nebinimadiisa caddaynaya nebiguna wuxuu asdaqu saadiqiin wa axsanu naasi khuluqan saasu ah xadiisku wuxuu ku tusinayaa ninkii markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam islaam oo shahaadateynka qir markuu ku yidhi inuu yidhi qiri maayo laakiin ballan waxaan kuugu qaadayaa inaanan dib kuula dagaalamin cid kula dagaalamaysana aanan markaa soo raacin nebigu markaa waa sii daayey dabeed waxay noqotay inuu gaaladii nebigii u ammaano markuu gaaladiisii ku noqday inuu nabigii ammaano u yidhahdo ji'tukum min cindi khayri innaas xadiidka afar iyo siddeetan assaadisu baabkana waa xadiiska lixaad weeyaane can cumara can cumara cumar waxaa laga soo wariyey oo imaamu tirmidi ka soo wariyey radia allaahu canhu qaal inuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay low annakum tatawakkaluuna cala allahi caza wajalla xaqa tawakkulih low annakum hadday sugnaan lahayd id idinku tatawakkaluuna aad tala saaranaysaan cala allaahi allah aad tala saaranaysaan caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn markaad laqbaynayso caza wajalla waa inay kaaga ekaan duca waa inay u ekaan duca maahee waa ammaan waa laba jumlo muctarid ahoo loo keenay lilmadxi loo keenay ammaan loo keenay hmm, marka laqbadu waa inay duca u ekaan caza ilaahay isagaa haalibah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn xaqa tawakulihi tala saaradka uu xaqa u leeyahay haddaa allah tala saaran lahaydeen la razaqakum waa idin arsaaqi lahaa kamaa yarzuqu atayra siduu shimbiraha u arsaaqo si la idin arsaaqi lahaa rasqan ka rasqihi atayra arsaaqid la mida arsaaqiddiisa uu arsaaqaayo shimbiraha arsaaqid la idin arsaaqi lahaa maxay shimbiruhu sameeyaan taqduu khimaasan waxay ka lahaan iyagoo gaajoonaya oo calooshii markaa ay madhanto isku laaban tahay ya wa taruuxu waxay soo noqotaa soo rawaxdaa soo laabataa bitaanan iyadoo caloola buurbuuran marka hore calooshii waa isku dhegsan tahay gaajo daraaddeed ya ay ka lahayso marka dambe ay soo noqotana waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedii ay markaa dheregsantaho buurbuurantahay batiin waa ka caloosha buuran baa layahay bitaanna waa jamac rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan a ah weeyey macnaahu tadhabu awala annahaari khimaasan waxay tagtaa shimbiruhu awala nahaari maalinta awalkeeday tagtaa oo ka lahdaa khimaasan iyadoo markaa caloosheedu ay maran tahay oo isku dheggan tahay ay daamirata albutuun caloosheedu ay markaa waxa weeye isku dhegsan tahay bimacnaa ay gaajoonayso min minaljuuci gaajo daraaddeed bay caloosha isku dhegsantihi yacni ma kala baxsana caloosha waxa kala bixiya de cuntada waxa la cuniyo waxa la cabbo baa caloosha kala bixiya e haddii ay noqoto marka calooshu inay maran tahay way isku soo noqonaysaayoo dee meeshii waxay noqonaysaa mid waxaweeye isku dheggan bay noqonaysaa ama wax nafli aanu udhaxayn e daamirat albutuuni min aljuuc wa tarjicu waa soo noqotaa aakhira nahaari maalinta aakhirkeedana waa soo noqota bitaanan ay mumtali'ata albutuun xaalay marka waxa weeye caloolaheedu ay buuxdo oo ay tahay bay soo noqota ayda waxa ka dambeeya ayda tafsiiriyada waxa ka dambeeya icraabta wuxuu ka raacayaa waxa ka horreeyo mufasirku wuxuu raacayaa mufasarka ayuu taabicu yaho raacayaa maa bacda ay catfu bayaanin aw badel waxa ayda tafsiiryada ka dambeeya ama waa catfu bayaan ama waa bedel marka bitaanan siday u nasbisan tahay waa in mumtali'ata albutuun mumtali'ata waa in la nasbiyaa ya attaabicu taabic saas weeye qaacidada fiqiyadiiba maxay sheegaysaa shayga taabicahi waa taabicunoo xukunka kuu raacayuunbuu raacayaa dee carabiyadana waa saas ila cilmigu waa isku xidhxidhan yihiin xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii allaha u tala saaran lahaydee tala saaradka uu xaqa u leeyahay siduu shimbiraha u arsaaqo kale u idin arsaaqi lahaa taa waxaa laga fahmayaa shimbiruhu allah bay tala saartaan shimbiruhu inay allah tala saartaan ayaa laga qaadanayaa waayo munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakkulih iyo shimbiraha marka waxa weeye sida loo arsaaqayo waxaa laga fahmayaa in shimbirihii loo sugaayo tala saarad allah ay tala saaranayaan in loo sugaayo haddana shimbiruhu maxay sameeyaan buulkooda iskama fadhiyaane way kallahaanoo risiq doonad bay u dhaqaaqaan oo u kallahaan marka ruuxu markuu leeyahay allah baan tala saaranayaa waa inaanu iska fadhiisan oo intuu iska fadhiisto inuu yidhahdo allah baan tala saaranaya dee sax maa waa inuu asbaabtii la yimaadaa oo waxa weeye arlada ilaahay u risiq doontaa u foofaa yacni arlada ilaahay waa inuu u arsaaq doontaa oo sababtii la yimaadaa asbaabta in la yimaadaa tawakulkii diidi maysee tawakulka waxaaba ka mida min tamaami tawakul dhammaystiranka tawakulka dhammaystiraaya in asbaabta shareecadu oggoshahay lala yimaado ayaa ka mid ah marka asbaabtii sharcigu oggolaa waa in lala yimaadaa shimiruhuna asbaabtii bay la yimaadeen takhdu khimaasan wa taruuxu bitaana saasay la yimaadeen saas aawadeedu in allah la tala saartaa asbaabta sharcigu oggol yahay ina lala yimaadaa aan layskana fadhiisan tawakulkana laga teginoo qofku quwadiisi iyo kasabkiisi iyo aqoontiisi iyo marka waxa weeye dadaalkiisa aanu tala saaran oodhan waa xoog badan ahay saas aawadeed dee markaa risq waayi maayo xooggiisa aanu tala saaran sax maaha anigu aqoon badan oo shahaadaad fara badan baan haystaa intaasoo noocoo shahaadaadaan haystaa yacani markaa shaqo waayi maayo Ah, risqaygu waxa weeye waa yani marka miisku saarany waaynu saa odhan ya intee waxa weye shahaadaad waaweyn haysta ayaa markaysa marka waxaan yani markaa eh, gaaja marka haysaa oo ku salaaxi waayey ya marka waxa weeye xooggaaga ha tala saaran kartidaada ha tala saaran dadaalkaaga ha tala saaran shahaadaadkaaga ha tala saaran garab marka cid ku ah oo ama madaxa ama tujaara ama wax la mida ah ha tala saarane allah tala saaro laakiin asbaabta la kaalay asbaabta lala imanayaan waa asbaabta shareecadu ogoshay wey asbaabta shareecadu ogoshahay weeye acqiluha ama tawakal marka tawakulkii asbaabta in la qaataa labadu waa iswaafaqayaan isma diidayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxua sayidulmutawakiliin cid allah tala saarata kii ugu mudnaa buu ahaa haddana maca daalik dee wuxuu xidhan jiray diraca dagaalka waa xidhan jiray yacni hubkiisuu qaadan jiray allah wuxuu amray khuduu xidrakum yacni digtoonidiinna qaata ayuu markaa ina amray yacni in digtoonida la qaato la digtoonaado gaaladii laga feejignaado oo laga taxadiro oo asbaabtii lala yimaado oo haddana waxa weeye dee allah la tala saaranayo labadii baa la kulminaya labadii waa in laysu geeyaa wa aciddu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum tawakulkiina waa layna amrayaa labadu marka waa iswaafaqayaan isma diidayaan oo laba isdiidaya ma aha xadiiska shan iyo siddeetanaad asaabicu xadiidka toddobaad ee baabka can abi cumaarata albaraa'i ibni caazibin radia allahu canhuma qaal qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam yaa fulaanu idaa awayta ilaa firaashik rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hebelow idaa awayta markaad u iilato oo u dunto ilaa firaashika gogashaada aad seexanayso markaad xaggeeda u iilatee u kicitinto bimacnaa aad markaa waxa weeye gogasha tagto faqul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu allaahow aslamtu nafsii ilayka aslamtu waa kuu hoggaamiyey nafsii naftaydii ilayka xaggaaga ayaan u hoggaamiyey oo aan kuu dhiibay yacnii istislaam bay noqonaysa wa wajahtu waa jeediyo waa u qastay wejhii wejigaygana ilayka xaggaaga ayaan u jeediyey oo qasadkaygana xaggaagaan ula jeestay wa fawwadtu waa bandhigay amrii arrinkaygana ilayka xaggaaga ayaan u bandhigay yacnii adaan ku tala saartay wa alja'tu waa cuskaday dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaaga ayaan u cuskaday bimacnaa adaan ku tala saartay oo ruuxu markaa waxa weeye dee dhabarkiisa marbu wuxuu ku tiiriyaa dee gidaar iyo waxa uu ku tiirsanayo marka macnaha waxaa laga tilmaamayaa adaan kugu tiirsanayaa oo ku cuskanayaa ku tala saaranaya raghbatan wa rahbatan ilayk waxaan adiga kuu tala saaranayaa oo aan dhabarkayga adiga kuugu tiiriyey raghbatan rajo aan rajaynaayo naxariistaada daraaddeed ama xaal aan rajaynaayo naxariistaada wa rahbatan iyo baqasho aan ka baqanaayo daraaddeed aan ka baqanaayo cadaabkaaga iyo dhagartaada aan ka baqanayo ama xaal laga dhigo oo la yidhahdo xaal aan ka baqanaayo cadaabkaaga ka baqanayo laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk laa malja'a xagaan u ciirsadaa ma jiro walaa manjaa yacni markaa nabadgelyana ma jirto minka adiga aan kaa nabadgelayo ilaa ilayka xaggaaga inaan markaysaga u soo nabadgala mooyaane iyo inaan adiga kuu soo irkada mooyaane malja'u waa lujuu'i lujuu'una waxa weeye waa cirsadka ama irkadka yacni cid lagu eerto yacni loo ciirsado ayaa la yidhahdaa bimacnaa dhib laga baqaayo lagaga eerto marka cidaan kaaga eeranaya iyo cidaan kaaga nabadgelayaa toonna ma jirto inaan xaggaaga u soo ciirsado ama u soo nabadgala mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalt aamantu waa rumeeyey bikitaabika kitaabkaagii qur'aankaa baan rumeeyey aladii kaasoo anzalta aad soo dejisay ay anzaltahu wa binabiyika nebigaagii baan rumeeyey alladii kaasoo arsalta ay arsaltahu aad soo dirtay isagana waa rumeeyey fa innaka adigu in midta haddaad dhimato ama in mutta haddii aad dhimato miimka la hoos dhigo ama la godo labaduba bannaane min laylatika habeenkaagaas yacnii wax ka mida haddii aad dhimato midta waxaad dhimanaysaa ama mutta waxaad dhimanaysaa cala alfitrati fitradaad ku dhimanaysa bimacnaa diinka islaamka ayaad ku dhimanaysa wa in asbaxta haddii aad waabaraysatana asabta khayraa khayr baad haleelaysaa asiibaysaa muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin wa fii riwaayatin fi saxiixayni riwaayo waxaa ku sugnayd saxiixaynka ku sugan canilbaraa'i iyaga oo baraa ibnu caasim ka soo warinaaya qaala inuu yidhi baraa qaala lii rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam idaa atayta markaad tagto madjacaka makaanu jiifkaaga aad tagto nusakha qaar waxay qorayaan sida nuskhada daarulminhaaj oo aan hayaa madjicaka oo jiinkay hoos dhigayaan sida saxanna waxay tahay madjacaka kale dabcaddii hore saasaa ku qoran shaarixuna waa baraarujinayaa daliilufaalixiinku ibnu callaan waa ku baraarujinayaa kutubu lugana siday qorayaan saas weeye oo qaamuuska iyo misbaaxa iyo saasay iyaguna qorayaan dajacana waxay ahayd baabu manaca ayay ahayd waa dajaca yadjacu bay ahayd maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa iftax mastaran qaacidadaaba day iska haysataa qaacidadii sarfiyada ahayd mar hadday marka waxa weeye tahayba yacni facala yafcalu ay tahay waa iftax mastaran markaad waxa weeye sheegayso masterka miimiga ah waa in la kor dhigo qaacidadii sarfiga ahayd baa sidaa iska ahayd wax shaadana ma aho yacni markaa sidii qaacidada ahayd bay ku timi marka ciddii ay ka qaldanto jiinka hoos dhigayo yacni wayna saxdaan yacni intaba markaa kordhig intaba kordhig dajaca ka manaca waalmadjacu ka maqcad bifatxi lmiimi waljiimi mawdicu alirdijaac qaamuuskii misbaaxba saasay qorayaan idaa atayta markaad timaaddo madjacaka makaanu jiifkaaga markaad timaaddo madjacaka makaanu jiifkaaga markaad timaaddo fatawada yacni markaa weysayso wuduu'aka lisalaa ay mila wuduu'ika weysadaada weyse la midoo weysayso lisalaati salaadda aad u weysaysanayso uma dajic dabaadna jiifso calaa shiqika dhinacaaga u jiifso al aymani midigeeyo waqul waxaad tidhaahdaa dabeedna adkaartan uu sheegay xadiisku ayuu halkaas yacni markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tahay macnii intan kale waa kala mid buu ujeedaa dakara wuxuu sheegay naxwahu mid la mida ayuu sheegay mid la mida waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa alfaada farqi ha u yara dhexeeye isku macno weeye waxaa kala jira naxwahu iyo milahu milahu marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa tamaaman lafdi ahaanba waa ula mid haba kama bedela marka la yidhaahdo naxwahuna waxaa laga tilmaamayaa waa ku dhowdaho xagga lafdiga farqi waa jiraaye laakiin macnuhu waa isku mid uma qaala dabeedna wuxuu uhi wajcalhunna aakhira maa taquul waxaad ka yeeshaa waxa ugu dambaysa ee aad tidhaahdo markaad seexanayso dikrigaa ka yeel xadiiskani wuxuu ka hadlayaa aadaabta marka habeenkii la seexanaayo la samaynaayo habeenkii marka la seexanayona aadaabta la samaynayo xadiiskani in ka miduu tilmaamay axaadiis kalena in kaley ku kordhisay ugu horrayn waa in la soo weysaystaa weysaqaad la mida weysaqaadkii salaadda marka loo weysaysanayo oo kalea la soo weysaysanaya marka la soo weysaysto dabadeed oo gogasha la tago ayaa waxaa la akhrinayaa dikrigan waxaa kaloo sunnaa in la akhriyo qul huwa allaha iyo qul acuudiyada oo markaa baabacooyinka inta lagu akhriyo lagu tufo laysmariyo madaxa iyo jidhka kale intii la awoodi karo la mariyo marka hore waxaa la akhrinayaa qul huwa huwallaha labada qul acuudi baa lagu xigsiinayaa baabacooyinkaa lagu akhrinayaa waa lagu tufayaa dabeedna madaxa laga soo bilaabaa la marinayaa jidhka kalena intii laga kari karaa la marinayaa mar labaad baa sidii si la-eg mar saddexaad sidii si la-eg wuxuu kaloo samaynayaa aayatulkursiga ayuu akhrinayaa aayatulkursigana qofku hadduu akhriyo habeenkii ku seexdo xagga ilaahay waa laga ilaaliyaa shaytaanna uma soo dhowaado marka waxa weeye aayatu waa inaan laga tegin ee lagu dadaalaa mar afraadka waxaa la samaynayaa sida fiican in tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii lala yimaado boqol yacni isku noqonaya saddex-iyo soddon goor oo subxaan allah ah saddex-iyo soddon goor oo alxamdu lilaah ah afar-iyo soddon goor oo allahu akbar ah taana xadiis baa nebigu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam xagga tirada markaa waxay ka tahay baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam boqol wa alfun fi lmiisaan xagga miisaankana kun bay ka tahay oo boqol lagu dhuftay toban waxay noqonaysaa kun weliba waxaa xusid mudan nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima ayaa waxay ka codsatay khaadim nebigay waxay ku tidhi yaa rasuul allaahi khaadim ii shaqeeya isii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirtaa la kaalaya fa huwa khayrun lakumaa min khaadim inaad tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda boqolka goor isku noqonaysaa aad la timaaddaa waxay kaaga khayr badan tahay ama saddexiyo soddon goor oo yacni markaa saddex saddexiyo soddon goor waxay kaaga khayr badan tahay khaadim bay kaaga wanaagsan tahay halkaa ahlucilmiga qaarkood faa'iide cajiibay sheegeen asheekh taqiyaddiin ibnu taymiya waxa uu yidhi wuxuu ka warramay munaasabada ka dhaxaysa waxay codsanaysay iyo waxa loo laqimay waxay codsanaysay khaadim buu ahaa inaad sidan tidhaahdaa khaadim kaaga wanaagsan marka la leeyahay munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay ila shay kastoo khayri wuxuu ka wanaagsan yahay addunya kulluha adduunyadoo dhan waxauu yidhi ruuxa marka waxa weeye mar kasta oo habeenkii seexanayo tasbiixaha iyo taxmiidaha iyo takbiiraha la yimaadaa allah wuxuu siiyaa caafimaad buu siiyaa khaadim uma baahdo quwana waa siiyaa uu ku shaqaysan karo ya awood iyo karti buu ilaahay siiyaa caafimaadna waa siiyaa aanu baahi u qabaynin khaadim u shaqeeya faa'iidada caynkaasa ayay markaa culamada qaarkood tilmaameen intaa marka laga yimaado waxaa la akhrinayaa dikrigan ayaa la akhrinayaa waxaa kaloo soo aroortay in la yidhaahdo bismika allaahumma amuutu wa axyaa labaduba waa jiraan laakiin kana sii kamaal badan oo dikrigani waa ka badan yahay baabkana wuxuu u keenay tawakulkii ayaa ku jira yaqiintiina waa lagu odhanayaa oo isagana waa laasimsanayaa tawakulkiina mutaabaqo ahaan baabuu ku tusinaya marka gogasha marka la tagaa tan la odhanayaa weliba inay ugu dambaysaa fiican dhinaca midig baana loo jiifsanayaa marka hore marka dambe inuu qofku iska rogaa dee waa u furan tahaye laakiin bilowga markuu hurdada doonaayo inuu bilaabo awalan markaa midigtu u seexanaya dadka qaarkood halkaa waxay ku dareen waa inuu qibladana u jeestaa laakiin axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam wax ku soo arooray maaha in la yidhaahdo markuu qofku seexanayo qibladana ha u jeesto waa istixsaan mashaayikhda qaarkood ay la yimaadeen oo iyagu wanaajisteene nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinuu ku irshaadiyo sunnadiisa ku soo arooray ma aha midigtuu u jiifsanayaa dabadeedna wuxuu odhanayaa dikrigan buu odhanaya allaahumma aslamtu nafsii ilayka wa wajjahtu wejhii ilayk allaahow adaan naftayda kuu hoggaamiyo kuu dhiibay qasadkayga iyo wejigaygana kuu jeediyo adaan kuu qasdayaa umuurahaygana adaan ku bandhigo ku tala saaranayaa adaan ku cuskaday yaa oo ku tala saaranaya raxmaddaadaan rajaynayaa cadaabkaagaan ka baqayaa ama sidaa waxaan leeyahay anigoo naxariistaadana rajaynaya cadaabkaagana ka baqaya cidan u irkado ama u nabadgalo adiga marka aan kaaga nabadgelayaa oo waxaad ila doonto oo maqaadiir ah ama masaa'ib ah cidaan kaaga badbaadayo aan kaa hoosgelayo iga kaa badbaadinaysaa ma jirto cidaan kaaga ciirsanayo cid kaloo aan u irkanayo u ciirsanayaana ma jirto inaan adigun ku magan gala mooyaane oo xaggaaga u irkado oo xaggaaga u soo ciirsada mooyaane cid iyadoo laga cararaayo xaggiisuun in loo cararo mooye aan si kale lagu badbaadi karin waa allaahun allah weeye kitaabkaaga aad soo dejisaan rumay kitaabkaagii aad soo dejisay ayaan rumeeyey ee kitaabka qur'aanka ah weji kale waxaa suuragala in lahaa kutubtii oo dhan baa lagu xambaarayaa waayo mucaraf baa loo idaafeeyo isimkana haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa caamnimo marka waxaa laga qaadanayaa alkutub almunazala cala alambiyaai jamiican kutubaha allah soo dejiyoo dhan ayaan wada rumey wa binabiyika aladii arsalta nebigaagaad soo dirtayna waa rumey wuxuu kaloo aqbali karaa markaa in la yidhaahdo nebiyadii oo dhan ee aad soo dirtay ayaan rumey waynaga sheegnay markaa haddii isimka macrifo loo idaafeeyo culammadu inay yidhaahdeen cumuum buu faa'iidaynaya in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha waa nicamka ilaahay oo dhan baa loo jeedaaye hal nicmo lagama tilmaamaayo hal nicmo lagama tilmaamaayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad dhimato habeenkaas waxaad ku dhimanaysaa fitradaoo diinka islaamka aad ku dhimanaysa haddaad waabariisatana khayr baad haleelaysaayoo sawaab weyn baa kuu sugnaaday iyo ajar weyn ayaad helaysa mitta iyo muta labaduba bannaan maata yamuutu iyo maata yamaatu iyo maata yamiitu baa saddexda wejiba ay leedahay oo baabuqaama iyo baabu khaafa iyo baabu baaca yaa iyo waawiba waa leedahay labada horaa mashhuura maata yamuutu iyo maata yamaatu oo mawita iyo muwatu asalku ahaa labaduba waawi bay ahaayeen weji kaloo saddexaad baa jiroo qaamuusku qoraayo oo ah maata yamiitu oo baabu baaca inay tahay oo yaa-i ay tahay wejigaasina waa jiraan waa tii wadaadka shinqiidiga ahi uu beyd ku cabbiray saddexda luqee qaamuusku sheegaayeba wuxuu yidhi man manaca zawjatuhu minhu lmabiit kaada yamuutu wayamaatu wayamiit beytkaas ku cabbira wuxuu uga jeedun yani markaa in eh, lagu xasuustunbuu uga jeeday oo macno yar oo markaa waxa weeye qosalena waa ku cabbiraye wuxuu yidhi ka ooridiisu ay hoyaatinka u diiddo ay erido kaada yamuutu wayamaatu wayamiit wuxuu ku dhowaadaa ku sigtaa inuu dhinto ciili daraaddeed kaada yamuutu wa yamaatu wa yamiit saddexda luquu doonaya inuu kuu sheego markaa sidaas aawoodee qur'aanka mutta iyo mitta labadaba waa la akhriyo waa laba qiraa'a oo sabciya weeye labadaba qur'aannima loo akhriyo waayahay hadday dhacdo qofkii markaa intuu yaro gam'o xoogaa in yar yaro gam'o dabeedna uu kaco uu u baahdo inuu markaa suuliga uu galo oo ka soo noqdo mar dambe ma soo weysaysanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan may soo aroorinoo hal marun in la sameeyo ayuunbaa soo arooree mar labaad haddana inuu soo weysaysanayo weysada soo celcelinaayo isagoo markaa hurdadii dhexda ka yara kacay taasi ma soo aroorin markaa tii horaa ku filan walow haba jabtee taa horaa ku filan wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk